ciida ciid wanaagsan ciida caadilana siiyo farxad waxaan ku ciida aswaatu lkhayr waxay idiin soo gudbinaysaa waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidada ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caadilanasiyo farxad waxaan ku ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caadilanasiyo farxad waxaan ku ciida dumar iyo caruurey musallaha camiira ciiroo laha geeya ciziyo sharaf ku ciida dumar iyo caruurey musallaha camiira ciiroo laha geeya ciziyo sharaf ku ciida ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caadila nasiiyo farxad waxaan ku ciidaa ciidaa ciidaa ciida ciid wanaagsan ciidaa caadila nasiiyo farxad waxaan ku ciidaa caalam yahaw arka bandhigyada ciyaaraha caruurteenu dhiigayan ceeb aan lahayno caalam yahaw arka bandhigyada ciyaaraha caruurteenu dhiigayan ceeb aan lahayno calanka rasuulka xilka kababana cid walbaa doonaysaayo loo kala cararaye calanka rasuulka xilka kababana cid walbaa doonaysaayo loo kala cararaye ciida ciida ciida ciid wanaagsan ciida caadila nasiiyo farxad waxaan ku ciida ciidaa ciidaa ciidaa ciid wanaagsan ciida caadila nasiiyo farxad waxaan ku ciida calanka tawxiidka ciidana muudan ciidanka dhowraayow cadowga ku ciida calanka towxiidka ciidana muudan ciidanka dhowraayow cadowga ku ciida ciidaa ciidaa ciidaa ciid wanaagsan ciida caadila naasiyo farxad waxaan ku ciidaa ciidaa ciidaa ciidaa ciid wanaagsan ciidaa caadila naasiyo farxad waxaan ku ciidaa caadila naasiyo farxad waxaan ku ciidaa caadila naasiyo farxad waxaan ku ciidaa